أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث السابع عشر حديث كاتب يطلنا المروي عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه صحابي كن يديس أبو على الإله شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أسونا كسرت منها اليوم أنه رسولك قال إني صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي سبحانه وتعالى كتبه فرض يلي الإحسان ويسمدي أعماش لسبهي على كل شيء إلى كل شيء أما في كل شيء shaygii la arkaba shaygii la arkaba de markaa in si fiican loo sugo kaasuu ilaahay farad yeelay faidaa qataltum markaad wax dilaysaan faaxsinu wanaajiya alqitlata qaabudilidda wanaajiya qaabudilidda waidaa dabaxtum markaad wax gowracaysaanna faaxsinuu wanaajiya oo suba addibxata qaabugowraca qaabugowraca wanaajiya oo hagaajiya walyuxidda ha afeeyo qaabu qaabugowraca wanaafijiisii buu fasiri walyuxidda ha afeeyo axadukum mid idinka idinka midi markuu wax gowracayo shafratahu mindidiisa ha afeeyo mindida ama toolida wax ku gowracayo si fiican ha u afeeyo walyurix ha uga raaxeeyo dabiixatahu shayga uu gowracayo yuusan kafaadinin ouna jiijiidinin durbabaada markaa nafta ha ka jaro midaaf badan intu ku gowraco marka xadiidkan rawaahu muslim imaam muslim baa weriye bulshaadka xadiidkan marka ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay waa qaacido aada u guda weyn kitaabku dhan baaba haddee si hore usoo sheegay musanifku wada qaacido un eh, wada qaacido un ahba marka intaan kitaabkeennan oo oh, sida uu horey ku sheegay sheekhu axaadiia u soo oriyay wada qawaaxid ah uma waxoogaa yar aan istaagayna una yaraa waxoogaa sharax sharax yar aan ku laalaabanayna bal haddii uun kutubta mudawaraadka xagga la gaano sida kalaamadu baa lagu gaabsan meel meel un masiro kolkaadna qabsato maahayn marka in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay shay walba ixsaan in loo sameeyo xusniga waddada u wanaagsan in loola yimaado ahay inaa xusniga lala yimaado way ixsaankii waddada ugu wanaagsan in loola yimaado yuu ilaahay farad yeelala ila lafdiga kataba waalkana qur-aankii waxaa loo isticmaalahayaa bimacnaa farada kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum kutiba calaykum alqisaasu وكتبنا فيها أن النفس بالنفس katb اllah laqlibana ana warasuliba walaqad katabna fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yariduhaa cibaadiya saalixuun marka katabadaas bimacnaa farada yay kulli wada ahayd marka katabadaa marka inta badan bimacnaa farada wa awjaba yaa loo isticmaala waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo luqadii bimacnaa daraba oo markaa darabkaa ka caamsana ogo farada maxaa yeelay qaacido guud baa waxaad u dareemaysaa shaygu ilaahay inaga dalbo oo la imaada uu inala yidhaahdo dalabkaasaa laba loo kala qaadaa dalabun jaazimun dalabun kayru jaazimin labada amru noqon dalabun jaazimun waa waajibka dalabun kayru jaazimin waa sunni meesha saasuma noqota sida ba dhinaca kale marka la fiiriyoba tarkigii dalabu tarkigi shaygaa inaan ka tagno markuu ilaahay naga dalbo labadan ubaasan noqon dhalal waay marka dalabutarki oo jaazim ah waa xaaraan dalabutarki oo hayru jaazima ah, waa karaahay bas dalabku inta lagu noqonayaa wuxuu ilaahay naga dalbay imaa ficil inaan la nimaadno inaan ka hadno labadaa unay mogta kolkuu la imaada la yidhaahdo hadduu dalabku jaazim mid go-aan u noqdo farabkii buu noqon hadduuna doonayna sunnihii buu noqon sidaas darteed dalabkii guud oo jaazim iyo khayru jaazim labadoo isma jiraan in lagu fasiraa meeshan fiican bay yidhaahdeen sida hadda ibnu rajab alxambali oo kale uu soo wadaayo jaamic alculum iyo wax lamida ah. maxaa yeelay ila waxay yidhahdeen alixsaanku eh, wuxuu noqon hayaa kullu shayin bixasabihi alixsaanu fii kulli shayin bixasabihi shay walba oo hadda migitaal waa kaan soo marayna kolka cibaadada laga hadlaayo waama nabigama la weydiye calayh salaatu wasalaam ixsaanka nebi samankii la weydiinayo oodla ixsaan maxaa yaase loola dhihin an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak sanahu kuma muslim sala allahu calayh wasalam ixsaankii waan haynaa soomaali marka ixsaankaas waa yacnihii cibaadadii kolla waxaa loo fiirinhayaa ilaa makhluuq illaahi kolla ila alkhaaliq baa loo fiirin kolkii ixsaanka xagga khaaliq loo fiirinhayo waa inaad mucaamalada adig iyo rabbigaa udhaxaysa dumaan u sugto maxay noqonaysaa cibaadadiisii inaad dhammaystirto cibaadada dhammaystirkeedii marka waxay u kala bixade shaygii waajib ahaa salaadii soonkii xajkii zakadii waxa la wixii faraa'id ahaa faradnimadoodii in loo taamyeelo oo loo sugo oo arkaantoodii iyo shuruudoodii loola yimaado noqonaya axsaankeedii wixii sunno ahaana sunanimadoodii aadaabtoodii iyo waxay ka maarmarin in loo sugay noqonaysa ixsaankoodii marka shaygii waajiba taamiyelkiisu waa loo iyo liibaatankiisu oo ixsaankii waajib buu noqon shaygii sunno aha ixsaankiisuna iyo itmaamkiisii ixsaankiisii sunnu noqonaya marka ixsaanu kulli shayin bixasabihi kolkay culimadu leeyihiin macnahaasay fiirinayaan ilaa ixsaankii waa waajibkii sunnada ku yaalo dhinacii kale xaaraan xaaraantii ka tagitaankeedii in si fiican looga fogaado la ysaga ilaaliyo bay noqonaysaa ayada lafteedu baa marka idqaanteedu noqon welidaa waxaan soo marayne ruuxu haddii xaaraantii iyo xalaashii wuxuu u dhaxeeya uu taabto xaaraantiina ku dhacaybu noqonayaaba waa inuu shaygii labadaba uu ka ishkaal galo waa inuu agga xaaraanta raaciyo ka fogaadaan wakaan soo maraynay waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraami marka shay walba idqaankiisu wuxuu noqonayaa markaas eh, bixasabihi buu noqon sidaas darteed bu in allaha ilaahay kataba bimacnaa dalaba ilahay waamara eh, waqadaa markaas uu ka caansan marka kii hore eh, kataba wuxuu farad yeelay ama kataba wuxuu amray oo dalbay alixsaana in loo samafalo wanaag wanaag in loola yimaado calaa kulli shayin shaygii la arkababa oo cibaada ilahay u darsada qumaanta cibaadada qumaadka usug oo habeen darayn salaadaada isoo kale sakada qumaadka usug waxaasoo dhan ilahay kaama aqbalahayo hadaad la timaado salaadan shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo waxgeedii aan wadanin alla kaama aqbalahayo soonkii kadaalika zakadii kadaalika xajii kadaalika shay walba waa inaad wadadiisa ula timaado ixsaanka shay walba muxuu yahay waddo ilahay ku talagalay inaad ula timaado wey waa taas xaggii waa cibaadaad makhluuqaadkiina in ixsaan loo sameeyo waalidiintaadi kaga bilow qaraabadaadi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبيل intaas dhan waa in ixsaan u samaysa ilaahay u gooriyo sidaa u soo cadeeyey qaraabadaadii oo waalidiinta ay ka bilaabanayaan say u kala dhow yihiin waayo ruux dhinaca kugula saaxiibo waayo darskii kale kii dhawaa iyo kii dheeraa masaakiintii waayo markaa aan tabartoodii gabay agoontii baa nimankaas ayagu aan safarada ahayn waxba qabsan karin waxaasoo dhan aad u ixsaan samayso waa si gaaraan ila iyaguna kuwaasi waa farad makhluuqaadkii oo dhan inaad ixsaan u samayso oo qaab wanaagsan u dhaqana sii taageeridii bay noqonaysaa marka waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin qolka ilahay uu leeyahay ina allaha yuxibu lmuxsiniin ina allaha ya'muru bilcadli wاlixsaani marka ashkaarka khalqiga culimmadu waxay ahan qofkii lasoo duuduubo digaag gurigaaga jooga ama meehebada bisad gurigaaga joogta haddaad u qistaan samayn weydo muxsiniinta kamid ma noqonaysa ilaahay ulaahay waaqsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniinaba digaag gurigaaga jooga iska daa dhaqan iyo wax kale iyo kale iyo bani aadam iyo iskaba dhaaf digaal gurigaaga jooga haddaad saa samayn weydo muxsiniinta ka mid ma noqonaysid baa muxsiniinta ka mid ma noqonaysid walilaha de waa kii camrinu maymuun taarudagii weynaa jaliilka waa kii la odhan jiray culimo kalena salka waa laga soo tegiyaa inay kulli la yimideen baa suuragala ah, laakiin kanaaba asalku sugan yahayba camrinu maymuun baa waxaa la yidhaha isaga oo dilibaax ah, waayno weyne salka isaga oo marti u joogto iyo jaariyatiisa oo khidmaynaysay jaariyatiisa oo khidmaynaysay addoontiisa yaa waay maraq kurug oo la kariyey iyay soo qaaday ayadoo soo wada martidiina ay u joogto baa nimankaa sheekha taabagay u joogto yay turanturantay baraqii u kari bay korka ka shubtay sayidkii waat maraqii u kari waat yay korka ka shubtay kolka haddii la oranayo ma waxa ah, la dareemaya korkay aragtay haddee waxay dambiga gashintu leeyahana wadaarasada waana addoon sayidkeeniina wada marakii baa marka martida loo waday saydkii baa la gubay iyo wax badan baa meesha isku waday marka ta'ani la'aan macnaha in loo tirin bay garanaysaa markaasay tiri yaa sayidii yaa mawlaay istacmil qowl allahi tacaala waalkaadimiina alghaydabe ku dhaaway ku camalfal oo camalfalkeeda raadi bay tiri aayadda ilaahay uu yidhi walkaadimiina alghaydabe markaasaa wuxuu yidhi kadamtu qaydii caradadii waan damiyey markaasaa waxay tidhi wacmal wlcaafiina can innaasi markaasaa wuxuu yidhi qad cafawtuki waan ku cafiyey markaasaa waxay tidhi wallaahu yuxibu lmuxsiniin ya gabadha markaasaa wuxuu yidhi waayahay waxaan doonaya inaan bal ama muxsin aan noqdo qad actabtuki liwajhi illaah dambigay gashay maxay ka qaaday inay wax hornimo ku hesho hadda mutaqiin waana macnaha iyo dadka ehlulaahiga ah taasa marka noqonaya marka ruuxa waxaad haysaa inaad u xisaabtama saa loo baahan yahay ah, welidaa bukhaari baa kii loodhan jiray sheekh daan oo caalim axaadiisa kusoo doontay yaa wuxuu la kulmay isaga oo baqalkiisa ama faraskiisa yuu markaa u yeedhahay marka u yeedhahayaba marka wuxuu sameeyey waa isaab maran ama masaf maran yuu markaas ilan waa kala baqlaha iyo dameeraha iyo kolkii la qabta la dooni masaf iyo waxba la hoo baa la yidhahdaa waa lagu mihaalinaya tan inuu wax ku jiro kolkaa lagu qabsado saas waa lagu mihaaliyaa kolkii baa markaa uu intuu wahaye soo faraska uu soo wahay ama baqalka u yimid yuu qabtay markaasuu yidhi maxay tahay ruuxan markaasaa wuxuu yidhi waa faraskan u qabsanayo bas waa laga tahay cilmi dambe kaama qaadanayo nin bahaaninta beenu sheegahayo aduu hadinta ku aamini maayo marka meel kasta waxaa la doonahayaa aqsaanku wuu geli sheekh wada khayr allah ka dhigaba in allaha ilaahay kataba wuu farad yeelay ama u dalbay alixsaana calaa kulli shayin macnaa fii kulli shayin shaygii la arkaba xumaati loo sugo oo wejigiisa xusnigii ugu wanaagsana ilaahay ugu raadi badan yahay loola yimaado faidaa qataltum fa axsinu qitla miisaalku marka nabigu bixiyey sal allahu calayh wasalam bani aadam waad garanaysaan kolkii la hagaagsan dadku waxay u badan tahay ruux waliba eh, inuu baadne eh, uuna calaysnayda caadi u yahay inuunan aad u gafgafinoo wax si fiican wax dhaqmo markaan ugu naxariista daran oon ugu lugti iyo dhintin daran oon ugu quusasho badan waa marna waa markii ruux la dilahayo nafta laga goynahay waa markii neef la gowracahayo nafta laga jirahayo waa waktiga yacnihii shaygan waa gowracaysaa u naxariiso say kugu soo dhacay adagtahay neefka dhaqaale biyo sii baad sii cunto sii ilaa kolkaa neefka dhaqaaleysanaysa waa la garan intaban ajir baad keeni uguba shaki male xoolihii aad dhaqanaysay dabeeyey ku shaqaysanaysay dibidii aad ku shaqaysanaysay haddaad si fiican u dhaqaalayso oo si fiican u wanaagsan siiso oo aadan wax aynan keli karin aadan ku xambaarin waa ixsaankii ajir weyn aad keeni wax shaki ku jira ma taayar wax lama isweydiin ma waa lagu halaagsanayo waa gaadiidkan lagu ciyaarahayo waa lagu halaagsanayo laakiin kolkaad neefka gowracayso innaba u turtur iyo waxaas kugu soo dhaci mayso kolkaad ninka dilaysa nafta ka dilayso u turtur kugu soo dhaci mayso waqtiga lagu naxasiran yahay labadiibu nabigu marka miitaal usoo qaatay sala allahu calayhi wasalam baraarujin layna baraarujinayo فإذا قتلتم مركز واحد لسان فأحسنوا وناديه نبو القتلة قالوا بريدنا قتلة فعلا مصدر هيئة لذلك مع قابل مصدر هيئة قاب وفعل أولعي هيئة وحلوة قاب وفعل qaabkaad u cuni waa socotaa qaabkaad u socoto waa qusti qaabkaad u qusti waa seexan qaabkaad u seexan taasaa la yidhahda madu ficla faaqsiru alqitlata qaabudilidda wanaajiya suga buu nebigu calayh salaatu wasalaam ilaa marka diliddii dil xaaraana ah, kama hadlahay wuxuu nabigu calayh salatu salam haddaad waa dilaysaan dilka wanaajiya dilkii shareecadu ay ogolayne mubaax ahaa cala alaqal kii way wax laga hadla bil xaaraana iyo waxaan anagu isku hayno ah, qamiil isudillah iyo waxaan isudillah bubacda isku hayna kaasagu qaabdibku in laysu tilmaami ma ah waa ku asagoo dhan bareeban oo oo bal oo khatar marka ruuxii marka la dilahayo in qisaas loo dilahayo iyo in xad loo dilahayo haddii ba marka qisaas loo dilahayo ruuxii jumhuur aktar ulculamaa ama jumhuur ulculamaa waxay leeyihiin kolba haddii baad markaas awliyaamaqtuuli aynan cafinaynin oo qisaasanayaan xataa ninkii aabbahaa dilay walaalkaa dilay wiilkaaga dilay inaad iska cadfido oodan ka aragbasanin yaba xaqa kusii maaailaaha qur-aanka uu kugu shaarahaya faman utiya lahu min akiihi shayun fatibaa faman utiya lahu min akiihi akhnimada imaamsubaad qaatilkii faman utiya lahu min akiihi shayun fatibaa bilmacruuf waadaabu ilayhi biixsaan marka hadiiba marka ay yidhaahdaan waanu oobsanaynaa tashafi bay ka heli tashafi macnaha caafimaad boga u aabbaha ninkii dila haddaad disho walaalkaa ninkii dila haddaad disho wiilkaaga ninkii dila haddaad disho waxoogaa tashafi baad ka heli wax kala mee tashafi caafimaad baad ka heli marka hadday yidhahdaan waan oobsanaynaa culimada intooda badan waxay leeyihiin hala fiiriyo wuxuu ku dilay wuxuu ku dilay hala fiiriyo hadduu dhagax ku dilay dhagaxda waa lagu dili karaa hadduu seef ku dila seefta waa lagu dili karaa hadduu xabad ku dila xabad hadduu dilo shay walba eh, shay aan banaanan hadduu ku dilo seedadihi marka hadduu lagu arku dili maxaa lagu samay eh, culimada qaarkood waxay seeftaan hor badanya laakiin qaarkood waxay yidhahdeen asagana waa layagoo geed baa loo fiiqanayaa waa sida degerkiisoo kale sidii baa marka dabada looga dugeynaya saa ha ku dhintaba eh, macnaha siduu ku dilay baa loo dili adilo badan bayna usoo qaadanahayaano qoladii waayo xunaniyiinta la odhan jiray oo gela nabiga intuu nabigu calayh salaatu wasalaam ka ridoobay gela nabiga xasan jiray oo saxaabigii gela nabiga raaciga ahaa intay baada jarjareen oo waxayeen baada dhacaankeedii kolkii laga soo riday waa in laguna jarjaray ah, indhaha laga masaamireeyey lagu sameeyey midda kale mid yahuudiya wuxuu yimid gabar yar oo asaale oo fidla qab gabadhii filminu ka qaatu damcay gabadhiina intuu qabtay marka laba dhagax sidii asagoo qoonna kumanhay ama qoonna jabsanhay yuu madaxa intuu laba dhagax midna u dhigay midna ku saaray ku bashaaray yahuud marka garayn tii baa marka gabadhii iriiq ayada ku jirtaa nabiga loo keenay sala allahu calayhi wasalam kolkaasaa ma hadi karto yaa nabigu waa la garan nimaa taqaano waa nimaa la joogtaan ruuxii wanaagsan oo ahlulahi antum shuhadaaullahi fi lardi buu nabiga calayh salaatu wasalaam dadkan adduunka joogaaya maqaati weyn ruuxa yahlullaaniyaa inta badan wanaagka ka shaqeeya iyo ruuxa naasha ka shaqeeya waa la kala waa la kala ogyahay waa la kala yaqaanaa siibaa marka nabigu alay slam nahdi kartee waa la gara dadka ficlan ka suuroobi hebel miyaa madax may hebel miyaa may hebel miyaa annacan ha bal fiiri dadku ficlan ka suurooba la gara fiiri magaalada meesheeda mariyey kolkiiba la soo qabtay yahuudigii markaasuu nabigu alay slam weydiiyey wuu qaldee ha inuu isaga yahay oo dahabkeeda oo qibadeeda haddana u dilahay sunadu maadaama ku dhexyi siduu gabadha madaxa looga bashaaay in madaxa looga bashaaqo laba dhagaxantii lasu dhiga asagana madaxa laga bashaaqaala aljazaa min jinsi camal hmm. aljazaa min jinsi camal tii baa lagu ogiyey saasay marka culimadu u badan yihiin shaaficiyada eh, macnaha maalikiyada waayo mashhuurka waa xanaabilada imaam axmed xadiisa mashhuurka ah saasay ku tagsan yihiin riwaayo imaamu axmed abu xaniifa iyagu waxay maya suu doonay asagu waxa ku jire seefun baa lagu xaalay ila dilka wadada ugu sahlan fa axsiluu alqitla binabiga ala salaam wadada ugu sahlan min seefurka laga xaabiyo oo ruux aan la silacmalyaadinin kurka in lagu xaabiyo kaas way yidhaahdeen taas ayagu waa nimanka qabaan faidaa qataltum fa axsiluu alqitla haddii waxa la dilhayo xad haddii loo dilhayo waa mufrad lidowlman badala diinahu faqtuluuh ama mehe baa dh waa taariku siraaq ama waa zaani muxsana kuwaa soo maraynin kuwa ayaga seebtanba kulka lagaga jiri maayo kuwaa seebta ayaa kulka lagaga jiri maayo ma banaano bani aadam iyo qaybtoonaba inaad shaygii mutlax suura xumayn in lagu sameeyo nabigu uu reebay sal allahu calayh wasalam tamtiilka bale markuu saxaabadu ay u baxyeen duulaanka waxyaala ula dardaamaya ka tahay suura xumayn in la sameeyaba almutlax laa tumailu in ruuxoo nool gacan la guriyo kor la gooyo canar la gooyo bishmaal la gooyo ama wax la gooyo ruuxnaha duqinta lafteeda lama ogola laakiin kora duqinta intuu ka baxdo basadii baa cajuurta hayadeed baa markaas asma bintu abubakrin sideed ay odhan jirtay ina shaata yaa bunaya ina shaata laa yaduruhaa sarkuhaa bacda dakliha neefka adiga ahaa intii naftu ay ka baxdo la gooyo kadib hooyo maqaar naga bixiyaa dib kuma hayato maqaarku waay marka ruuxan kol hadduu meydyaha sheegani haddii la gogoyo kole ku dhaashan dhib kuma hay laakiin intuu nool yaha la ogolay ina shaata laa yaduruha salquha bacda dabxiha ah, laakiin intii nafta laga jaray kole ku tahay kadibna in lasii gogooyo lama ogolo lama ogoloba walidaa dhowr shay nabigu uu reebay calayh salaatu wasalaam mutladaas uu reebay gaalna ha ahaa xarbina ha ahaa xarbina inaad gogoyso lama rab lama ogolo mutadki kadalika inaad saxun u lama rabo markaas ama aada googoyso elxo waay markaas intii xayawaankii meel lagu xidho lagu tog dhisana waayo markaas alqatlu baad bisabri baa la yidhaahda oo lagu tog dhiso taana nabigu nabi alayh salatu slam bale wuu lacnaday cabdullahi ibn cumar intuu soo maray ciyaal intay digaag meel ku dhinto way ku tog yaa wuxuu yaa sida yeelay nabigu wuu lacnaday ficladan nabigu u laaday sal lahu alayh wasalam eh, lama ogola iyada lafteeda inaawaada markaas eh, inaawaada markaas nooca dooni ahaata iyadana qaabkaas koral badan baa laga yaaba xarabka walinka lafteeda igaga dhacay doofaarka oo kale inuu ka hadli waana kaga toogusan karaa toogisashada in sheegi asagoo meeliskeeda arkaaya in la shisho lagu dilaan ka hadahayaae in intii meel lagu xidho lagu toogisan ma aha dhan arrintaas midna lama ogolo nooca dooni maha ahaadaan arintaas toogisata lama ogolo baa waxaa kaloo aan la ogolayn in dab lagu gubo وفي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه meeshuu rasulsha aan ku bilbilaabanaysay qola ayagii asagii salcali heerkay ka gaadeen ilaah baa tahay heerkaa gaadhsiiyey waan ku soo uriyo dabka ku gubay marka cali ibn abi talib ku gubay cabdullahi ibn abbas markuu markuu soo gaadho waa ku odhan jiray haddaan cali ibn abi talib anigu ahaan lahaa ma aanan gubeena waan layn lahaa maxaa yeelay nabi wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tucadibu bicadaab illah xanuunaas korka soo gaadin waa arrintiibui walaalkayba waa arrintiibaa taas ahdo waa markaa in dad wax lagu didana lagu gubana lama ogolo xataa waa dhahangaranihii in lagu dido ama guriyigii lama ogolana ilaa daruura inay wacata mooye xoolihii baa shirada burilaas inaad layso kama magaari kartid xoolahiy shil si aad uga gurto geeliyalooni way kugu adag tahay in badan bay badbaadiyo marka maxay sameeyaan dabkay say ururiyaan ururiyaan bay dabka ku daaliyaan haddii maxay dhahan culimada marka fuqahadu qaab kale oo dararkiisa aadga gubto aad weydo kolkaa shayguna daari u yahay waa lagu ogolyahay markaa dabki inaad ku rido laakiin nabigu calayh salaatu wasalaam qariyo waayo quraaji ay degantoo dab lagu gubay wuu ka carooday wuu ka coroday waad markaas maxaa loo gooy bui waad ummaddan ah, laa tucadib bicadaabilaahi sawalwaalidka xadinaa iyaba ahaydba marka lama ogolo baa faidaa qataltum faaxsinuu alqitla waidaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaanna faaxsinuu waa la wanaajiyo adibxata qaargowrac qaargowrac wanaajintiisna bilaaba sii fasiray walyuxida axadukum midnin kamidii ah ha afeeyaa layidhi shafatahu hindidiisa walyuxa waraaxay ilaa kolkii la afeeyo way ka sii dhalan jumlada jumlada dambe sii fasiraysaa oo sii cadday markaas gawraca wanaajiya wanaajintiisi maxay tahay in mindida loo afaysto mindida haddii loo afayo maxaa ka dhalan in dirku looga raaxayo naasi oo duugadooda marka la dhaafiyo wa walin yurix dabixatahu rawaahu muslim imaam muslim baa weriyeba marka xoolihii ayagoo nool iyo ayago oo waa la sii iyo ayagoo la dhaqanba intaba ixsaan in sameeya waa shay waajiba shay sunnaha ma aha bale nabigu calayh salaatu wasalaam dameer baa dhagudiga laga suntay bu arkay lacnad buu raaciyey markaas lacana allahu man facala haada buu nabigu calayh salaatu wasalaam allah lacano ninkii waxaan ku sameeyey sunnada xoolaha markaad suntanayso waa la iska ilaaliyaa wejiga inta labada dhagood dhaxayse eh, ahay lagama sunto xoolaha haddii aad ka gubayso baad markaas way jiraan qadiiqada iyo meeshan waadufuurka ahduur wax la yidhaahda iyo oo qalkaa caafimaad caafimaad looga raadino waxaad garafow iyo waxay yidhaahdaan iyo haddii laga gurahay taas waa litadaawiin laakiin hadday ahay sunna dadka bajiin way ku dhigaan meelahan way kaga dhigaan sunna daahkii lagu heba xoolihii lama ogolno addooni maanta xaraam xaaraan wey waana waa in laga digtoonaadaa ah, wax soo dhow maa danee sunna lagu nabigu calayh salaatu wasalaam baa yuu ka lacnatamay meelaha kale sunnada kaga dhigta ah, marka neefkii markaad gowracaysaan wuxuu nabigu si fiican ugu ogaan kaloo sugan waxaa soo ororay nabigaan ku arkay sal allahu calayhi wasalam saxaabi neefku u dheheenhay oo neefkii adhigaha intuu soo qaaday oo seexiyey oo lugunta kaga istaagay yuu mididii baa lama kalisanhaya neefkii oo jiifo lugunta kaga taagan yahay yaa marka sidaa u fiirin hmm, asagii musaaf walba u fiirinaya nabigu markaasaa wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam hallaa qabla haada maxaad u afaysan weyday intaadan heerkan gaarsiina neefkaada jiifinin hallaa qabla haada intaadan heerkan gaadsiinin maxaad baa marka u wey nabigu alayh salaatu wasalaam turiidu an tumitaha mawtaatin nabigu alayh salaatu wasalaam ma intaasoo jeer inaad doonu nabigu hal mar baa la in la dile ma intaasoo jeer baa dili bu intaasoo jeer miyaad dilaysaa bu nabigu alayh salaatu wasalaam intuu canaantay saxaabigii marka waxaa la doonaya xataa neefkii kolkaad gowracayso inaad horta mindida ka qariso nabigaaba amray calayh salaatu wasalaam mindida inaad hortiisa xataa ku baysa lama rabo ka qarib banaanka u garana banaanka ku soofayso haye mid midka kale haku horgowlaci midka kale haku horgowlaci xataa hadduu ooma yahay ama gaajo alla oo hayso ka jar u raaxa neefka ka jar bada oonka iyo waxiga kolkaa marka dambe aayar seexiyo waayo dharkasiyo si fiican hadduu lo yahay ama ari uu yahay gowrac wanaaggooda inaad dhinaca salaaya dhinaca biixda u seexiso dhinaca eh. bidasa weliba ari hadduu yahay lugahana laguu qabtee lugtaada midigtaha meeshan garab kasoo hoose horrayso oo luguntaa inaad kaga istaagto gafuurkana gacanta midigta aad ku qabato adoo didasa u seexiyey kolkaa intaad saa u yarjiiddo si waad u gejisanto aad markaa tuurida si fiican u marisoba eh, kolkaas qumaatu gawracmahaya lodi lafteeda waxay fiican tahay xaasha in la geejiyo xaasha lagaa qabto iyo ilmi kolkiiba midada bashar caasha la geejiyo madaxana kor loo qabto ayaga xalqiga laba loo gowraciyo markaa loo dilo si fiican loo mariyo labadaba jiifidaasaa lagu gowraca amaa geel waa ijmac muran male amaa dhibna male abad haddaad labdada ka gowracdo meesha ka gowracdo geelka loo yahay kulli xalaal buu noqonaya iyo taadhib male haddii baa degneefka geel ahaana sida ugu qiimaha badan inaad neefka geel ah inaad ka xadho jeeriga bidhexda ka midigta ma ah waayo markaas sawaaqa fa idaa wajaba dunuubuhaa fa kuluubaad markayaa la doonhayaa dhinacaad bidixda ah inaad jeerigeeda inaad ka xidhaa la dooni oo markaa asagoo jeeriga bidxa ka xidhan oo taagan dhinacaan midigtaa ka garab gasho jeeriga bidxa kaxitaankiisuu dhowr faa'iiduu leeyahay mid waxaa weeye jeeriga geelu markuu xidhan yahay saas wax ugu haraatee ugu dhuftaan adiga dhinacaad ka taagan taadiisaad ka hadhow neefku kugu dhufanaya tooyada ku dhufana marka uu danqanay wuu kugu dhufan lahaa midda kale neefku markuu uu danqalo oo macnaha xumaatiisi loo dooda u dhici rabo jeed uu ka xidhaya dhinkiisu u dhici marka dhinacaadu soo dhici lahaa laakiin dhinacu ka xidhaya hadhow suu dhici doona marka gowraca jeedana sida ugu wanaagsan baad marka loo gowracayo habkaasu baad markaa noqonaya ويرح ذبيحته ذبيحته ورعيه رواه مسلم مسلم baa wariyay الحديث الثامن عشر حديث سديد طبنان مروي وحال وري عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما الله كراد النقلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كونه أنه النبي قال إني اتق الله مثل بقوني بلاده اتق الله إله كعبسو حيثما كنت مال الله مال كسوان تهيو هي مكان مال الله مال جوتيه وقت كسو جوتيه وأتبع السيئة فمان تنراعي الحسنة ونادي تنفها وتتريساي وخالق الناس تركنا أرققا بخلق ويطقا حسن أو وناسا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النصوص حسن صحيح marka xadiidka wuu sugan yahay labada saxaabi abu dar asagaa weydiistaanaya nabiga calayh salaatu wasalaam inuu baale marka u dardaarmo rasuulow amaloo jannada i geliya oo naarta iga dheereeya waayo marka oo gaabo ii sheeg baale markaas mucaad ibnu jaballa nabigu asagaa dilahayay sala allahu calayh wasalam yaman buu u dilahayay asagoo qaadi ah oo mucallimo waxbarahaya oo ummadii hagahaya yuu u dirahay marka dardaaranna wakti kastoo nabigu ama laba ruux jiri ama jamaaca ula dardaarmi jiri yasiruu walaa tucasiruu basiruu walaa tunafiruu dardaaradiis kamid ahayd walaa tumailuu walaa taqtuluu waliidan cunuga hadilina saasuu nabigu ula dardaarmi jiray nabigu alayh salaatu wasalaam abu muusa iyo markaas nucadmiya labadii kale ayagoo markuu dirahay yasiraa walaa tucasiraa bashiraa walaa tunaafira watataawacaa labadiina laftooda saadeeca marka dardaaran markuu mucaad siinay ilan dal kale u dirahayaa tiibuu nabigu dardaara kan siiyey ittaqi illaaha horta naftaada ka bilowo ilaaha ka cabso xaysumaa kunta meel kastoo joogto meel kastoo joogto iyo mar kastoo joogto ilaahay ka cabso iska warqab ruuxu wuxuu ku fiican yahay makaan kastoo joogaba inuu hadduu masi joogo iyo haddii uu joogaba marka gurigiisa iyo hadduu suuq joogo iyo hadduu musaafir gurigiisa joogo intaba inuu ilaahay ka cabso inuu iska susnaadaa loo baahan yahay maaha inaad markaa masaajidda joogtaan masaajidda markaad joogtana inaad wada markaas aad ilaahay ka cabsan gurigaaga markaad joogtana ama suuqana waxoogaa aad yar fasaxan tahay ujeeddadu ma ahaba mm, arintaas arrin waa anagay qabsatay ah, masjid eh, waxaan leeyahay waxaan soo fuulay bas bas weyn baa soo fuulayba eh, safar dheerana u jeeda baskii markaan soo galay yaa gabadh soomaaliyeed oo aan u maray inaysan daweynin kolob inaan ka qalin aan u maray yaa aayar baad marka kursiigii anoo saa ugu fadhiya yaa meeshii la marmarahayay iyo intay soo istaagtaan moobeel usoo dhacay markaasayba anigi intay soo hambaloosateen hoosoo foosteen moobeel korkayba saa anigi kusoo kulku runtaysatay eh, moobeelka iyadoo ku hadlaysay markaasaa la hadlay oo tartiib adigu kolkaan waxoogaa maada marka la yaraada yani ruuxa waynaad tahay isilaali waysa hadla markaa dhow inayna dan lahayn arkay yaa qumaasi ula hadlo markaasaa waxay tihi laa man taduuban wali walaad walaad guftinaysa ku balayaabay laamskaaga halabdiye kolkii kaleta yaasid waxaan yaro laamskaaga halabdiye waayo markaas meeshan baan isku aqaadiyadii qubaashu waayo oo elabsaale eh, marka wada kaasoo haddaad mas joogta iyo haddaad meel walba joogtaba inaad iska waraysaay lagama maarmaan wey hal ayadu waa hubaal oo dadku isku mid ma wada ahaanaya mararka uu yani laga yaabo sidan oo kale inuu ruuxu cashir dhageysanayo oo kolkaa laga sheekaynhayo dad culimihii waaas laga sheekaynhayo naasi oo jannadii laga sheekay oo laysku sujinhayo tatargub waxoogaa ruuxa qalbigiisa inuu dhalaalo waa laga yaaba kolkuu dukaankiisa wax gadanayo ama ciyaarkiisa ula ciyaarhayo ama islaamkiisa lu qusqusina inuu wada markaa ka baxo arrintaas taasina waa wax qaaliba ah oo aan sidii laga sulay adag mar walba tafakurka meeshu doon inaad taagan tahay ma badna walidaa waa kii xadiidkii saxaaxa la loolan jiray madaxandala waa kuw abubakar uu yidhi abubakar sidiiq war xandalo bal waran markaasaa wuxuu yidhi naafaqa xandala xandala munaafiq buu noqday wuu naxay subxaan allah warwaasle maxaad leedahay markaasaa wuxuu yidhi markaa nabiga la joogna calayhi salaatu wasalaam oo jannada inooga sheekay oo naarta inooga sheekay oo bali markaa uu ilaahayna xusuusiyo waxaad moodaa naartay jannadii inay ina hortaagan yihiin saasuu qalbigaygu inaan arko kaanna way ra'yi cayn yaan moodaa markaan intaan iska tago buui aan haweenkeeni iyo awlaadeen iyo beereen dhex galo wuxuu dhan waan ilaabi buui markaase nifaaq soo inaan isku mid ahayn soo meesha kama muuqato abibakar adiga latiisa godkaaba loogu soo dhacay war anagu socon baaba nahay annaga la socdhabo socon baa nahay waktigii baa nabiga la aaday sala allahu calayhi wasalam wali yaa rasuulallahi arrintan allah inta loo sharxay markaasaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam low taduumuuna waayo kamaa takuunuuna cindii haddaad daa'imi lahaydeen agtayda markaad joogtaan saa tihiin oo wafii dikrilaahi di xusuusta ilaahay iyo markaan aniga aad joogtaan idin xusuusiyo jannadii naarta suu qalbigiinna u dhalaali eetiin haddii aad ahaan lahaydeen oo daa'imi lahaydeen lasaafaxatkum almalaa'ikatu calaa furuushi calaa furuf malaa'igtu waxay idinku salaami lahayd oo idinku gacan qaadi lahayd jidadka wafii furuujikum calaa furushikum wafii duruqikum gogoshiina dusheeda wadooyinkiina dhaxooda taasay malaa'igta ku salaamahey buu nabigu calayh salaatu wasalaam heerkaasaa odgaanka habeen laakiin waayo arrintaasi way adag tahay walaakin yaa xandaratu saacaha wa saacadan munaafiqmee saacadna inaad waxaa loo baahan yahay bani aadan baa tahay naftaadii lamatu malakin lamatu shaydaani waa labadii isu dabamari mar alla markii aad wax uun alla xusuuso dadaal markii aad adduunyada ku yar mashkuusho haddii baa markaas adduunyadiina in lasoo qabsado wixii baa laxalaasha waa loo baahan yahay heerkii tadaburka ma gaadhaysid markaa cibaadada ku jirtay laakiin mar walba xadiidkan dad baa si xun u dariishada oo saacatan wa saacatan saacadba naftaada u shaqayso macnaha waad fasaxan tahay saacadna ilaahay baad marka caabud ma aha ujeedadu marna yacnii cibaadadii kaamilkeed baad ku sugan tahay marna beec baad ku jirtaa marna yacnii gurigaadii baad joogtaa marna islaantaadii baad la sheekaysan marna ilahay baad la sheekaysanaysa islaantaada markaad la sheekaysanayo ilahay markaad sheekaysanaysa isku hogayn ma joogtid arrintaasaa laga hadlahayee ma ah cibaadada in lagu fasaxay waa litisqi iyo kulan lagu fasaxay ma ah taas maaha sidaa darteed nabigu yidhi saacatan wasaacatan wasaaca saacadba saac ma laazimi kartaan arrinta haddaad laasimtaan malaa'igtaaba idinkula shakaysanlayd gobasha iyo jidadkiiyo meel walba idinku iman lahayd taas marka ittaqi llaha xayumaa kunta meel kastoo joogtoba ilaahay ka cabsada hadda taqwadii waa war aad u gaaban oo aad u macno weydiintii o dhan ay ku dhex jirto shaki ku jirinba taqwadii mucaamaladii khaaliqii tiibaadi makhluuqa labadiiba way ku jiraan shaki kuma jiraba ilaahay markaaad ka cabsato ma'muuraadkiisio dhan inaad la timaado manhiyaadkiisiina aad ka hadho kanay noqonaysaa makhluuqiisina siduu inu ula dhaqmaa uu ilaahay ku amray inaad ula dhaqanto kanaa kulliba iska soo wada gudageli baa taqwadii haddii la waynahda waa eber marka taqwadii mar ilaahay baa loo tiirin mar naartaa loo tiirin mar macsiyaa laga yaabaa in loo tiirin marba mar waxaa laga yaabaa zamankii iyo makaankii in loo tiirin kolka ilahay baa loo tirino wtau llaha ladii tasaaluun wtau llaha ladii ilah tuxsharuun wtau llah in allaha khabiirun bima tacmaluun ilahay baa loo tiri macnaha kolka ilahay loo maxay tahay ilahay ka cabso macnaha ilaahay ciqaabkiisa iyo cadadiisa ka cabso ka cabso weeye baad markaas wayuxadirukum allahu nafsah ilahay baa dacadiisa ciqaabkiisa idinka deg marna waxaa loo tirinhayaa naartii wtaqu naar allatii ucidat lkaafiriin warnaanta ka cabsada dadow baada marka gaaladii loo diyaariyeyba marna waxaa loo tirinaya zamankii way marka shadaa'idii ah waxay dhex wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allahi uma tuwafa kullu nafsin ilan maalinka nafsida waa maalinkii shadaa'idii dhexdhigay ee dhexdhacaysa baan marka intaba ujeeddadu waxaa weeye cadada ilaahay iyo ciqaabkiisa ka cabso markaanka cadadiisa uu ku fulin baa waxay tahay naartii zamanka cadadiisa ilaahay uu muujina tusinaya waxay tahay qiyaamadii sidaasaa marka intaba mid walba loogu tiriya eh, marna marka taqwada waxaa ugu weyn shirkiga inaad ka cabsato taqwadii lambar kow inaad shirkiga ka cabsato wey gaalnimo inaad ka cabsato lambar laba macsiyada inaad ka cabsato lambar saddex shubuhaadkii marfuuhaadka inaad ka cabsato eh, shubuhaadkii marka ninkii baa shirkiga ka cabsaday waa nin muslima oon mushrig ahayn markaa faminhum aalimun linafsih ninkiibaad markaa iska badaa shirkiga muxaramaadkii kale ka qabsaday waa nin muslimo weliba haddana si kaamiloobay buu noqon hayaa waminhum muqtasidun ninkii iska daaya macasiiye shubuhaadkii iyo murguhaadkii way ka cabsaday qumaatusi kaamila waminhum saabiqun bilkhayraati biidn illaah marka maraatibtu ma sinaan hayaan taqwadu waa dadka isku meel uma joogaysaba taqwadu dadka isku meel uma joogaysaba ittaqi illaha xayrumaa kuntu hadda waa ka nabiga calayh salatu qofkii wax la weydiiyo ama inta badan dadka maxaa naar ay ku galaan oo ugu badan ama jann maxay ku galaan oo ugu badan kolkii nabiga looga ala salaatu wasalaam eh, janna maxaa lagu gala taqwallahi wa xusnu khuluq waa labada xadiikan ku kulmay nabi taqwallahi wa xusnu khuluq waxay dadku janna ku galaan maca raxmatillahi wa fadlih waxaa ugu badan taqwallahi wa xusnu khuluq naara waxay ku galaanna maxaa ugu badan alfamu walfarju labadan duleed iska soo horjeed wax afka lagu haleeyey iyo wax farjiga lagu haleeyey yaa wax naara lagu galana ugu badan badan markaa la iska warqabo eh, ha laska warqabo meel kasta joogtaan alla asagu kaama waayo marnaba kuma ilaawahaye adigu ha ilaawi cabdullahi eh, bn mascuud xadiidkii saxiixa ama nabigaba loo tiiriyey taqwadu maxay tahay an tudaaca falaa yucsa ilahay in la adeecad marna la caasinin waan yushkara falaa yukfar ilahay lagu shukriyo nacmadiisa marnaba aan lagu kufrin waan yudkara falaa yunsa in ilahay la xusuusnaado oo la halmaamin way adag tahay waan hmm. way adag tahay waan ugu yaraan soo ururiyo markaas dunuubta ilahay aad ka gelayso marna yana kula yaraanin yana kula yaraanin taqwada meesha u sokaysa wanaag ilahay dadka u samaynna marna yuusan kula yaraanin faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara laa taxqiranna min almacruufi shay nabigu xadiisa ah, alayh salaatu wasalaam waa kii baa culimadu qaarkood baa markaa shaqe lahaan ay dhahan khallid dunuuba sagiiraha wa kabiiraha fahuwa tuqaa dunuubta yar iyo teeda badan maka tag taqwadu noqonaysaa wasna wasna waa de fawqa wasna fawqa alardi eh, calaa shawki eh, calaa shawki yaxdaru maa yara waxaad samaysaa nin dul socda baa de marka arda waayo eh, qodax leh qodax leh dul socda oo qodaxda ka dhowrsan oo kale ahaw baad intaad joogta baad marnaba su'aaloobi ina laa taxqirana sagiiratan ina aljibaala min alxasabi dembi kuma qaba ha yaraysanin buurahaad aragtayba quruuraha suta ola aragtay dhagax la ururiye wy haddaad yaraysato dmbigan aad yaraysato dembigan aad yaraysato way isu tagahayeen markaasaa waxaa soo bixi laa sagiirata maca alisraar dembiga mar haddaad daa'imto sagiira maba jirahayaba marka arrintu khatarteeday leedahay waayo dembi walba inaad ka dhowrsato wanaag inta tabartaad ku dadaasho umay taqulu kugu iman ittaqi illah xaytumaa kunta waatbic asayi'ata alxasanata tamxuha waatbic raaci asayi'ata xumaantii alxasanata wanaag raaci tamxu way tiri xasanadu haa sayiada way tirtiriye way tirtiriye ka dabagee baa ahay ilaa rabbilciza asagaa ina abuuray shahwana inagu abuuray shaydaanna inala xidhiiriyey ambiyadiisii asaga iyo rusushii macsuum ka dhigin innaga macsuum nagama dhigin marka inaan gafayno waa la og yahay kullubnu aadam waaya khaa'uun wa khayru khaaa'ina atawaabuun marka inaan gafayno yaa la og yahay haddii aan gafno oo mar walba taqwada ilah ilaalina lagu cuslaato habkaa u dhaqmi lahayn baa la sheega marka xumaan baa kaa dhacay taqwadi waa kibirta soo maaha wa atbicu sayi'ata alxasanata xasanada aheedantuha way tirtiri sayi'adii iyo xasanadii masina waa kala laba waa kala laba sayi'adii waa kala way kala duwan tahay dunuubtii saqaa'ir iyo kabaa'ir bay leedahay saqaa'ir iyo kabaa'ir bay leedahay xasanada laftidu way kala waaweyn tahay oo masina marka xasanada intaad la timaado sayi'adii kabaa'irtii iyo saqaa'irtii intaba ilahay u ku tirtirahayo waajibkana kugu ah awala waa atawba xasanada la sheegi lamarkow tan waa atawba inuu ruuxu tawbad keeno rabbigiina u laabto taas wey haddii marka ruuxu uu tawbad keeno oo dembigii uu galay uu gacanta kala baxo hadduuna gacanta kala baxayn oo asagoo baada markaas xaaraanta ku dhex jira oo astakfirlah wax lamid iska yahay kaasi nin rabbi ku jejeesi way dembi laba raabica alcadawiya waayo dalkay odhan jirtan weye istikfaaru maa taxtaaju ila istikfaari dembi dhaaf dalabkeenaada dembi dhaaf dalab kusii baahan astakfirullah leedahay oo dembi kusii gelaysaa maxaa yeelay rux dembigii ku jira astakfirullahi waayo rux rabbi ku jejeesi baani kan mustaqfiri birabbi hoota ka dhaxbax dembiga kolkaa dembiga ka dhexbaxdo samayntii hore samaysayna qoomamee qoomamee dib dambe inaad ugu noqon hayninna gooso mar dambe haddaad ku noqoto waa dembi hor toobadii hore maansanama odhanayo waa dembi hor intaasoo jeer haddii aad ku noqoto mid walba istikbaartigiiyo toobada goonida kaaga dooy intaa markuu ruuxu sameeyo oo tawba nasuuxa la yimaado tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxan jumhuur ulcamaa waxay leeyihiin markaas tawbadaa nasuxo dhabta hadduu la yimaado dembigaas intuu dooniba ha la ekaado qadcan tawbadaas maqbuulay noqonaysaa waa laga tegtay maxaa yeelay shirki wax ka weyn miyaa jira in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik ninkii mushriga ahay hadduu islaam saxiixa islaamo sooba markaas saa maqbuul ma noqonaynin tawba nasuxo hadduu ruuxu tawba keena dembi intuu dooni ha la ekaadee dhag weya way tegtinaysaa tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxan taasi waa tawbadii toobadii markii laga yimaado xasanaadkii kale lala imanhayo waad garanaysaana arkaanu islaamku iyaa ugu waaweyn oo in badanna adilo badan lagu sheegay inaa wada sayiaadkii lagu tirtiri sayiaadka in lagu tirtiro wax badan buu ilaahayna baada meela ku tilmaamay nabiguna calayh salaatu wasalaam oo taasuu cadday in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum aayadani waxay tihi haddii dunuubtii kabaairtahay inaa iska ilaalisaan saqaa'irtii oo dhan waa la daafay way kala qaadeen subaarki kabaairta hadii la iska ilaaliyo saqaa'irtii baa sayi'aad saqaa'irtii waa la daafay nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii baade markaas xaj waya xajiya oo aan fisqi iyo baade markaas waxba hadalxumiya aan la imanin xajkaas baade marka wuxuu ka soo laabanaya asagoo maalintii hooyadii ay dhashay kala mida baade marka dambe ama axaadiitii baa markaas saxaxayn kaba qolkii ramadaan uu la yimaado ilaa ramadaanka kale inta u dhacaysa dunuubtiisi waa lagu tirtiri jumcada ilaa jumcada kale dembigeeda waa lagu tirtiri salaadihii midba inta kale dembigooda waa lagu tirtiri cuntadii cuntada kale dembigeeda waa lagu tirtiri intaba nabigu xadi calayh salaatu wasalaam ama ninkiiba waysada si fiican u hagaajiya dunuubtiisiiba marka waa la dhaafi nabigu calayh salaam man saama ramadaan iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembi man qaama ramadaan imaana wax isaaban ufira maa taqadama min dhan marka waxaa ku tusinaysaa wa atbici sayi'a qad xataraka tanfuha marka salaadii faralka ahayd dembi kabiiraad la timid ruuxdaad soo dishay waad soo sinaysatay waxbaad soo xaday dembi kabiiraad la timid salaadii faralkeed baa tukatay soonkii soontay ma la dhaafi markaas jumhuur culamaa maya lama baafayaalla xagga macnaha iyo xaggaba naqliga naqlan wa caqlan labaduba way ku tusin baadi xaggiibaadi marka naqliga nabigu calayh salaatu salaam xadiisaha wuxuu ku yidhi kolkuu salaadii iyo jumcadii iyo cumradii kasoo sheekeeyaba wuxuu yidhi waayo mukafiraatu limaa baynahunna ma tulibat ilqabaa'ir qabaairta intii laga dheeranayo ama idaa lam yaksho kabiira idaa lam taksho kabiira haddaana kabiiro la imanin nabigu taasu ku xidha calayh salaatu wasalaam waalmutlaqu maxmuulun cala almuqayid taasi waa mid tusinaysa macaa kaloo cajiibahana ibnu cabdilbari oo asaguna waad marka uu soo saaray wuxuu yidhi dembi kabiira ah markii la galo dembi kabiira ah markii la galo dembigaasi in laga tawbad keeno tawbadkeenkaasi inuu farad yahay waa ijmac noo mari ijmac tawbadaasi waa farad faradna inuu niyo u baahan yahay shaki mala ayada niyo u baahan yahay marka ninkii dembiga galay hadday salaadu ka tirtir hadday sonkii ka tirtiri farad oo una niyaysanin baa meesha yimid wey faradkii lainama alaxbaaru binniyaati wey niyala-aan iyo kasasa-aan ma suuragelahay in lala imaado ma suuragelahayo taasaa marka waxaa ku tusinaysaa inaynan baadhi markaas salaadahan iyo soonka iyo wixii lamida ah aynan dunuubti kabaa'irta ayna tirtiraynin midda kale wuxuu yidhiba haddii la odhan lahaa salaadii iyo soonkiiyo kuwan unbaa tirtiri waxaaba iman lahaa waxaa iman lahaa buu yidhi waddadii la yaqiinay oo qoladii murji'ada la odhan jiray caqiidadii murji'ada la odhan jiray baa meesha ka soo lahay oo soo laazimi oo sida wey murjiada waxay mashhuur tahay waxaa iska soo horjeeda khawaarijtii qoladii loodhan jiray oo awalkii horeba cali bn abi aalib soo baxday iyo kuwan murjiada iska watay dhawaan oo iska soo horjeedaa khawaarijtii waxay qabeen macsiyada ruuxa hadduu galo waa gaal naarku ku waali kuwanna waxay ka soo horjeedaanoo laa taduru maca aliimaani macsiyatin waxa macsiyo dhib keeni karta mid ro mar hadduu mu'min ma yahay ma hadduu dembi kasta galo dilo kasta hadduu galo qad hadduu galo marka hadduu mu'min yahay waxban yeeli mayso macsiyadiisaas kamaa laa kamaa laa kamaa laa yanfacu maca alkufri daaca kamaa laa yanfacu maca alkufri daaca sida daacaduba hadday gaalnimo nin gaala mu sameeyo miyaa la aqbalahay waa maya hadduu muminku macsiyo sameeyana iimaankiisaa tirow dhan male siduu kufriguba macsiyada u baabi'in yuu iimaankuna u baabi'inhayaa siduu kufrigu daacada u baabi'in yuu iimaanku macsiyada u baabi'in ba yidhahda marka qaacidadii noocaasayid baa soo buuxo yidhi maxaa yeelay lamaba heleen buu yidhi ruux baa markaas dembi weyn galay oo naar galaba dadkii waakan wax buu dili wuu zinaysan wax buu dhicay wax buu hadlay salaadii buu tukaday er koon baa tirtir sooma uba samay kun wan baa tirtir maxaa usoo hadhay qaacidada murjilada baa soo baxday arrintaasina baa waa ijmaac ahaan baa soo kulligoole u soo raraya inaynan ahayn sidaa darteed xasanadu faraa'isha iyo arkaanta iyo waxaan la imanayno sabaa'irkan bay tirtiri awaacidku waxay u baahan tahay tooba nasuuxa tooba nasuuxa khatarteeda ilaah la ogaado weliba taa lafteeda waxa uu si shardi ah sida jumhuurulculamaa uu ka soo raray ibnu caiya tafsiirkiisa kolkuu ayada in tajtanibu kabaaila maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ibnu cadiya wuxuu yidhi jumhuuru ahli sunna ahlu sunnaha jumhuurtiyadu waxay qabaan salaadaadu markay dunuubta kaa tirtid soonkaagu markuu dunuubta kaa tirtid waayo markii uu yanihii zayd ay daruurtii ay tirtirahayaan waxaa oo dhan waxaa u shardiga in kabaa'irta laga dheeraado intajtanibuu kabaa'ira maa tunhuuna canhu nukafir cankum sayi'aatikum taasaa u shardiga haddii baa wuxuu yidhi aynan yanihii aan sakaa'irtii laga dheeraanin ayadii lafteedii oo kabiir isku bedeli ayada lafteed weli ibnu rajab baa saa ugu awlahay qowlkiisa oo ugu fasirhay ugu sii fasirhay sidaa darteed kolkaad dembiga kabirada ka dheeraato iyo cibaadadaani sayi'aadkii yaryaraa ee xuni intaad kabiilo la imanayso iska daawaada markaas sakaaraadkaadina way laba dhaafaayo sakaayartaada ayad iska badaayo marka waa arin khatarteeda le waatbici sayi'ata xumaanta raaci alxasanata wanaaggii ka dabagey tamxuha way tirtiri way tirtiri kabaairta iska ilaali yaryaroodkiisi un baa loo tirtiri ayadeeba cibaadaadkaa lagu baktayno lagu dhaqeeba wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan wakhaaliq innaasa dadka ula mucaamalo baa layidhi bikhuluqin way dhaqan xasan oo wanaagsan jumladana u dambaysa ittaqi llaha xayumaa kunta inay gudageli wax shaki ku jira maahan wax shaki ku jira ma aha laakiin waa soomaalida waxay yidhaahdaan horjeed qalin far weyn baa loogu dhigaa horjeed qalin far weyn baa loogu macnaas ukumaata ufaahma taa wax u yaryarayso ilmo yar horjeeda buug yaryarna lagu qorto is hoosgelgeliso ama casharka aad u shiisho horjeed baa qalin far weyn baa wax loogu dhigaa alif ba ta taa taagan bismi illaahi araxmaan raxiim kala yaalyaala xarakadeedii saasaa horjeed baa loogu balbalaaliyaa tii darteed bay leeyihiin taasida gudagashaye waxaa suuragala ruuxu inuusan baraaruginba oo cabsida ilaahay marba hadduu yidhaahdo ilaahay baad markaas xuquuqdiisii qummaad u buji oo soonkii iyo salaadii iyo baad xajki iyo sikadii qummaadka ula imo makhluuqaadka kale la dhaqankiisiiba taqwada inay soo hoosgelin usan aad ugu sii baraarugin baa suuragal ah saa darteed baa marka qumaati gooni loogu sii sooci dhaqanka wanaagsanood ilaahay si fican ula dhaqanto wuxuu ku xidhan yahay bani aadamkaba saa ku amrayna si fican ula dhaqantaba wkhaaliq innaasa biqulubin xasana marka dhaqanka wanaagsan oo dadkii si fiican loola dhaqmo waxyaala badan buu nabigu ku tilmaamay calayh isalaatu wasalaam ninka aniga iigu dhowaan maalinta qiyaamada buu nabigu ninka aniga iigu dhow maalinta qiyaamada waa ninka idinku dabeecad wanaagsan buu nabigu calayh salatu salam ayaa akmalu lmu'miniina iimaanan waayo axsanuhum akhlaaqan muminiinta ugu ikii iimaan kaamilsan ugu imaankaamisan waa kuwa ugu dhaqan wanaagsan baa layii khiyaar maaha khiyaarukum waa yahay marka axaasinukum akhlaaqan kuwa ugu doorsan dadka ugu qiimaha badan waa kuwa ugu dhaqan wanaagsan baa yuu nabigu calayh isalaatu wasalaam waxyaalo badan buu ku sheegay soo ururiyo laba nin oo midi salaadiisii fardiyaalkii lala iman jiray iskala imanayo bulshadiisii qiimo badan ula dhaqmay mucaal ula dhaqmahay iyo nin bulshadaaba aan la mucaamuloonine maalinoo dhanna soonun ku jira habeenoo dhanna salaadu u taagan oo ilaahay baa marka sidaas cibaadadiisi ugu taagan siday noqonayaan wuxuu nebigu calayh salatu salaam ina almu'mina ninka mu'minkii layudriku bixusni khuluqihi dabeecadiisa wanaagsan wuxuu ku haleelahayaa darajata asaa'imi alqaa'im see u sulabi maalin kasta inaad sooman tahay un habeenkaas inaad salaad socotada weligaa cajisin way kugu adagtay somaali ninka dhaqanka wanaagsan baa la ajraba nabigu calay isalaatu wasalaam ciyaar ma bulshadan oo si fiican ula dhaqanto meelahana ka dhowdhowrina ah, bada jannada kolkii nabiga la weydiye calayh salatu wasalaam maxaa ugu badan oo jannada lagu galan muxuu yidhi ataqwa wa xusnu lkhuluqi ah, taqwa iyo xusnu lkhuluq weeye baa marka dabeecada wanaagsani ciyaar yan idinla noqonin baa mar haru ruuxaa la yidhi waxaa laga yaabaa isagoo cibaado wanaagsan watay inuu in yaru dhab ee xumeeyo iimaankiisa naqsi kana iska go'antaani waa nafsi dhin akmalu lmuminin iimaan axsan ahan kan xadiidkan sanadkiisa wax ku jira kaa hore waa lagu sugnaa marka waa wixii baa kaa go'an weeye waa midda kale miisaanka qiyaamo waxyaalaha ugu culayska ugu badan oo lagu bixiyo marka muxuu yihi asagana waa khuluqulxasanu khuluqul xasan weeye baas marka dhaqanka wanaagsan oo bulshada iyo makhluuqa loola dhaqmaayo khiyaar meela ogow eh, laa taaqiranna min almacruufi shay-an weji furan baa dadkaas kusoo dhaweysiya baas eh, midda kale nabigu calayh isalaatu wasalaam uma waasac noqon kartaa oo dadkii uma ma gaadhsiin kartid maalkaaga bulshadii oo dhan inaad u xisaantalasaan rabaa sooma inaad nin walba eh, jubilat nufuusu calaa xubbi man axsana ilayhaba nafta waxaa lagu dabeecay waxay u sababtaa inay aada u jeclaan marka dadkao dhan aad gacantaada gaasiso oo kulligood marka aad walaha siisay way fanaan lahayd wayna kugu jeclaan lahayd laakiin ma gaarsin karta laakiin maxaad u waasac noqon kartaa dadka inaad wejiga iyo qalbiga u fursadaan taasa dadka kul aad wada gaarsin kartaa kasmi kartaa kul wejiga u fur qalbiga u fur waa kay soomaalidu yidhaahdo maxaa la quutaa qalbi ruuxa loo yimaado qalbigaa la quutaasa labadi ruuxa hadduu ku soo dhaweeyo martigelyadii wejiga kuu furfuro oo si fiican baad markaa intuu oo waxaad inta tabartiya calaa qadri daaqati markaa uu ku calaa qadri daaqati uu ku waad qanacsantahay laftoodu qalbigaa ku sii laakiin asagoo weji tubi oo kor koraba weji kaa baxaya cuntada ku siiye lafteeda soomaalidu waxay dhahaan waxaasi waa hawa ku go hawa ku go taas weeyaan la yidhaahdaa marka ninka doqsigaay bahaylka xataa hadday wax kusiinayaan farqiga udhaxaya kama tahay waa kii laga soo taban jiray wadaada isweydiiy inacla badlax layidhi goormaad maxaad goormaad ugu jeceshahay waa laiswa weydiiyey waxaad ugu jeclahay yiri baa layidhi ila doqsinimadiisa waa kii la yaqiina iska mashhuurkahay waxaan ugu jeclahay kolkii dad marti ah lambaadiya eh, waaka lasaga badnaay ay maarti dad khiyaab ah u wadiba ka yimaadaan oo maanta si fiican aan geedka wada ugu goglo oo wax alla wixii la ii keeno ilaahay ka siiyo cunto iyo cabitaan iyo wixii baan aabiyeed ugu geey oo intaan maanta dhan meeshu hargallo anoo si fiican u soo riyey garabkii baan markaa iga carhaaba oo aniguna baan intaan yacni baan aan weelasha soo qaado baan aan kumata geliy aan xagga reer ku soo socdo baan ugu laakiin wanaagsanahay markaa baan ugu jeclahay ugu baahay marka waxaa la rabaa qalbiga iyo wejiga burburan xusnul qurba meeshu ka bilaabanaya waana lagu fasirayo gawad meeshu ka bilaaban wey dadka qalbiga in la wada gaarsiiyo wejigana la gaarsiiyo waxaan faajir iyo faasiq ahayn taas wey waa de rawahu tirmidi wallah subxaanahu watacaala aclam اللهم